بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة musanifka abubakr alismaaciili raximahullah fiqrada aad wuxuu leeyahay wayaquuluuna waxay odhanayaan ahlu sunnaha oo ictiqaadinayaan ina aliimaana iimaanka qowlun waa hadal wey wa camalun ficil la sameeye wey la sameeye wa macrifatun niyo wey yacni ictiqaad waa oo qalbiga laga ictiqaadiyo yasiidu wuu kordhaa iimaanku biaacati ay biaacati araxmaan allah oo raxmaan ah ateecidiisa la ateeco iyo taacadiisa ayuu ku kordhaa oo ku siyaadaa wayanqusu wuu nusqaamaa iimaankii bilmacsiyati ay bicisyaani araxmaan allihii raxmaankaa lagu caasiyo ayuu ku nusqaamaa waman kaurad axadkii ay badato aacatuhu taacadiisu ay badatay alla kacabsigiisu ow bataahi asyadu mid siyaado badan wey oo dheeraad haysto iimaanan xagga iimaanka mid siyaado wata weeyaan oo ka dheeri ah weeye yuu ka siyaadan yahoo ka dheeryahay minman axad buu ka iimaan badan yahay huwa isaguba duunahu qofkaa ka hooseeyo fi taacati taacada qofka kaga hooseeyo haddii dadka ay mu'miniin yihiin qofba qofka uu ka taaca badan yahay waa ka iimaan badan yahay saasuu u masaladan musanifka uu kaga hadlay halkan waa masalaiimaan masalatuliimaan wuxuu musanifka taqriiriyey uu sugay madhabka ahlu sunnaha waxa weeye lafduliimaan iimaanka waxa la yidhaahdo shayga iimaanka la yidhaahdaa waxa weeye waa in qofka laga helaa kelimatu tawxiid inuu ku dhawaaqo oo carabka uu kaga dhawaaqo waa in qalbiga uu ka ictiqaadiyo waa in xubnaha uu la yimaado iimaankaas wuxuu kulminaya uu ka shaqeeyo jawaarixdiisa camalka uu la yimaado isla markaas ahlu sunnuhu markay tacriifinayaan waxay ku daraan iimaanku wuu kordhaa oo waa ziyaadaa wuxuuna ku ziyaadaa taacat raxmaan allah adeecidiisa la adeeco ayuu ku ziyaadaa iimaanku waa nusqaamaa ilaa uu tirtirmabuu gaaraa macsiyaduu ku nusqaamaa macaasida ayuuna ku nusqaamaa weeyaan shiikhu marka wuxuu inta dambe noogu daray qof kastaba qofka uu ka taaco badan yahay ofkayani qof kasta qofka uu ka taaco badan yahay inuu ka iimaan badan yahay oo iimaankiisa ka zaa'idsan yahay saasuu musanifka noo sheegay madhabkaas markaa waa madhabka ahlu sunnaha ay qabaan madhabka ahlu sunnuhu ay qabaan madhabkaas badan ayaa madhabkaas khilaafay ariiqa ahlu sunnaha khilaafay oo ahlu bidicii ka ah. firqooyinkaas waa firaqu ahlulbidac ayaa khilaafeen ahlu sunnaha waxa weye dadka khilaafay waxaa ka mid ah qolada la yidhaahda alkaraamiya alkaraamiya la yidhaahda kuwaasi waa kuwe waxaa la yidhaahdaa alkaraamiya almuntasibuuna ila abi cabdillaahi muxamed ibni karaam ninkaa maxamed ibnu karam la yidhaahdo magaciisa kunyadiisana abu cabdilaahi la yidhaahdo ayaa yacni qolada u nisba sheegata karaamiya la yidhaahdaa ninkaas wuxuu ka mid ahaa reer sijistaan sijistaan ayuu ka mid ahaa waxay yidhaahdaan nin ummi buu ahaa oo laa yaktub walaa yaqra firqadan buu samaystay midaan waxna qorin waxna aqriyeen buu ahaa laakiin wuxuu ahaa nin caadida aad u cibaado badan oo zuhdi iyo taqashuf fara badan uu ka muuqdo sidaa darteed dadka ummad badan oo ka midoo ah juhaash ama caamatu nnaas zuhdigaasaa lagu khiyaanaa daacada iyo tacabudkaasaa lagu khiyaana qof aan cilmi lahayn oo jaahil ah oo laakiin cibaado badan soom badan salaad badan sadaqo badan khayr badan tawaaduc badan muujinayo laakiin jaahila ayaa waxaa dhici karta inuu madhab iska samaysto dad badanna ay ku kadsoomaan waxaa ka mid ah ninka maxamed ibnu karaam ayaa ka mid ah dadkaas waxaa ka mid ahaa ninkii la dhihi jiray camar ibni cubayd oo muctasiliga a ah taqaanaan kaana zaahid nin zaahid u ahaa zuhdi ahaa ilaa khaliifadii wakhtigaa joogay oo jiray kulkum ymshii ruwaydan kulkum yalubu sayda ayra camr bni cubaydin nsaasuu oran jira kulligiin yani mid walbaba wuxuu ugaar iyo waxbuu doonaa xooladoon baa wadati inuu dhihi jiray laakiin camaroo kale camar bni cubayd nin zaahiduu ahaa oo aanan adduunba shaqo ku lahayn sidaasuu ku khalday dadkii markaasuu madhabkii muctasiliga ahaa maxamed ibnu karaamna daa'ifo fara badan baa dabagashay waana ninka jaahilka ah culammada markay taarikhdiisa ka sheekaynayaan waxna ma akhriyi jirin baa la yidhaahdaa uhdigaasuu dadka ku khalday karaamiyadu marka maxay yidhaahdaan iimaanka markay tacriifinayaan waxay leeyihin waa qowlun bilisaan faqad qofka hadduu laa ilaha illa allah muxamadu rasuululah yidhaahdo bas waa wax kaloo looga baahan yahay oo mumin xaqa weeye bay leeyihiin xataa qalbigiisa kufri iyo taliidkii nasaaradaba ha ka ictiqaadiyey hadduu rabee ilaahay aaliu alaa inuu yahay saddex ilaa koogi saddexaad qalbiga ku qarsado kufriba ha ku qarsade waa mumin kaamiluliimaanay qabaan qoladaas ahlu sunnahu way khilaafeen waxay yidhaahdeen waa qowlu bilisaani faqat marba haddii qofka uu shahaadada uu ka qiro carabkiisu waa mumin kaamil iimaana yidhahdeen xataa kaafirba qalbiga ka noqdo kuwaas ahlu sunnaha way khilaafeen waa ahlubidaca wey waxaa khilaafay jahmiyiinta fii tacriif aliimaan jahmiyadaa khilaaftay waxay leeyihiin ayagu waa almacrifatu faqad qowlun bilisaanba shaqo kuma laha iga marba hadduu qofku ilaahayba garto inuu jiro jaamiyadu saasay qabaan allahba inuu jiraba hadduu qalbiga ka gartaa waa muminay leeyihiin iimaanka la sheegayo waxa wey waa yani maaragtay waxaa la yidhaha almacrifatu fi lqalbi bas haddaa ilahayba qalbiga ka garato mumin kaamilliimaan hataa leeyihin taana macnaheedu waxa weeyaan hadalkooda la qaato ibliis waa mumin kaamiluliimaan ah. maxaa yeel ilahay wuu yiqiinay soo ma fircawn ilaahay wuu yiqiinay marka kaamil iimaan buu noqonaya madhabkooda markii la qaato waa madhab munxarif baaila wey almacrifatu fi lqalbi faqad in la yidhaahdaa jahmiyadaa qabto weeyaan qolada saddexaad ee ahlusunnaha khilaafay waa almurjia qolada murjiada la yidhaahdo iyaguna waxay yidhaahdaan waa tasdiiqun bilqalbi wa qowlun bilisaan qowlun bilisaan wa tasdiiqun bilqalb qalbigu qofka ka yaqiiniyo carabka uga dhawaaqo shahaadateynka maxay meesha ka saareen camalka camalkaba kuma jira yidhahdeen camalka ka ma aha fii musama aliimaan ma soo gelayo marka alirja marka la leeyahay irjaha macnihiis waxa bimacna ta'khiir wa waa dibdhig wa liannahum arja'u alcamala can aliimaani can musama aliimaan iimaankii bay waxay ka saareen bay ka saareen kuma jirey dheh jawaarixda kuma jiro marka qofku macaasi kastaba ha sameeye marba hadduu qalbiga ka ictiqaadiy carabkana laa ilaaha illa allah uga dhawaaqay macsidoo doona ha sameeyo khayroo dhan yuusan samaynin waa mumin kaamilu liimaan wa iimaanuhu laa yatajaza ilayh wa juz waaxid oo laa yatajaza aan qaybsamaynin juz waaxid oo aanan qaybsamin weyaan marka waa kaamiluliimaan bay leeyihin weligiisuusan khayr samaynayn saasay qabaan ayagana waxay ka yihiin min ahlilbidac oo ahlu sunnaha ku khilaafay muctaqadkii iyo tacriifkii iimaanka la tacriifinaya qeexitaankii iimaanka ayay ku khilaafeen ahlu sunnuhu marka madabkoodu inuu wasad yahay waa ujeedaan saddexdaa shay ayaa la rabaa ictiqaadun bilqalbi wa nudqun billisaani wa camalun biljawaarixi aw bilarkaani isla markaas murjiadu ma qabaan iimaanku inuu kordho ama nusqaamo ma qabaan waxay leeyihiin laa yaziidu walaa yanqus iimaanku mana kordho mana nusqaamo bay leeyihiin sidaa darteed qofka marba haddouba sameeyo laa ilaha illa allah muxamadu rasuulullah ku dhawaaqo qalbigana uu ka ictiqaadiyo waa mu'min kaamiluliimaana bay leeyihiin saasay qabaan marka ahlu sunnuhu marka waxay ku radiyaan nusuusta saddexda markay ku tacriifiyaan nudqun billisaan camalun bilarkaan ictiqaadun biljanaan saddexdaa markay sheegaan ayay yidhaahdaan yaziidu wayanqus yaziidu biaaca wayanqus bilmacsiya ziyaado iyo nusqaan labadaba uu leeyahay sidaasay ahlu sunnuhu ay kitaab kasta oo kutubta ahlu sunnaha ka ah aad soo rogto oo kitaab aliimaan arintaasunbay ku sharxaan sida shiikha uu noogu sharxay ayay ahlu sunnuhu ku sharxaan maalan yacni sheekha la yidhaahdo muwafiquddiin abu muxamed cabdulaahi ibni axmed ibni qudaama almaqdasi ibnu qudaama almaqdasi kitaabkiisa la yidhahdo lumcat alictiqaad alhaadi ila sabiili arashaad kitaabkaasi markuu iimaanka tacriifinayo sida shiikhuu tacriifiye u tacriifinaya ayuu u qeexaya wuxuu leeya waliimaanu qowlun billisaani wcamalun biاlarkaani wcaqdun biاljanaani yaziidu biاطaacati wayanqusu biاlcisyaani saasuu odhanaya waa inta hadda shiikhuu sheegay wey waa qowl carabka looga dhawaaqo xubnaha oo laga camal falo oo salaadii iyo wixii khayra lala yimaado iyo qalbigoo laga ictiqaadiyo aacadii allahna waa ku kordhaa macaasida ilaahayna wuu ku nusqaamaa abu cumaan asaabuni kitaabkiisa caqiidatu salaf asxaab alxadiid isna wuxuu leeyahay markuu tacriifinaya madhabkaasoo kale ku tacriifinaya wa madhabi ahli lxadiidi ahlu madhabkooda waxaa ka mida buu leeyahay ana aliimaana qowlun wa camalun wa macrifatun wayanqus bilmacsiya ahlusunuhu sidaasay qabaan iimaanku inuu qowl yahay ficil yahay ictiqaad yahay iyo inuu kordho oo macaasida yani maarata inuu ku kordho aacada uu ku kordho macaasidan inuu ku nusqaamo sidaas ayuu maaragtay uu noo sheego weeyaan inuu iimaanku yani darajada saddexdaa uu leeyahay ictiqaad bilqalbi camalu bilarkaan inuu yahay waxaa tusayo xadiidka bukhaari iyo muslimba ku sugan xadiiu abi hurayra oo rasuulku uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah waadnaaha imaadat lada can ariiqi walxayaau shucbat min aliimaan xadiidka saddex faqrow ka kooban yahay nebigu wuxuu yidhi iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood dhowr iyo toddobaatan qaybood wey markaasuu wuxuu yidhi kan ugu sarreeyo waxaa weeye waa qowlun yani maaragtay qowlu laa ilaaha ila allah ow shahaadata an laa ilaha ila allah laa ilaha ila allahu lagu dhawaaqo waa nudqigii soo maaha waa dhawaqi waay waa taa wey qowlu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu qofku carabka kaga dhawaaqo camalkiina wuxuu ku tilmaamay wa imaadati alada cani ariiqi wadada haddii wax dhib ahoo muslimiinta dhibaya uu yaallo waa laga wareejiyaa ka wareejintaas aad ka qaadayso dhibka muslimiinta waddada dhexdeeda yaallaa iimaankay ka mid tahay yahay kan saddexaad oo qalbiga ihi waxaa weye xadiidku wuxuu yidhi walxayaau shucbatun min aliimaan xishoodka waa qayb iimaanka ka ah. xishood xaggeebuu ka dhaca qalbiguu ka dhaca xayaaga xaggee ka yimaadaa waa qalbiga wey marka saddexdiiba xadiidkaas ayaa kulmiyey qowlu laa ilaaha ila allah oo meesha ugu sarraysa ah imaadat ladaa cani oo ugu hoosaysa ah iyo xayaa oo xishoodka oo shucbatu min aliimaan ictiqaadkii ah tan labaad xadiidkaas wuxuu tusayaa iimaanku inuu dhowr iyo toddobaatan darajo yahay ee sida murji'adu ay sheegaan uusan ahaynoo yani jus waaxida inuusan ahayn jus waaxida inuusan ahayn maaha jus waaxida dhowr iyo toddobaatan qaybood buu ka kooban salaadu iimaankay ka mid tahay cibaadado dhan iimaankay ka mid yihiin ilaahay markuu leeyay wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum ilaahay iimaankiina ma dayacayo dadkii baytlmaqdis u tukaday markuu ka hadlay bukhaarioo kale maxay ku fasireen ahlucilmiga ay salaatakum ay yidhahdeen wamaa kaana allaahu liyudiica salaatakum oo kale salaadiina ilaahay ma dayacayo marka salaadii camalka aad samaynaysana iimaan laga dhigay waa iimaan wey marka macnahaas xadiikaas wuxuu rad u yahay qolada aan saddexda arimoodba iimaanka ku tacriifinin iyo qolada odhanayso iimaanku ma ziyaada mana nusqaamo ee waa juz waaxida iimaanku waa ziyaadaa midna meel ugu sarraysa meel hoosuu leeya marka dadku midba heer buu joogaa darajaad bay dadku kala joogaan qolaba darajay joogtaa weeyaan aayaadka tusinaya ziyaadatu liimaani wa nuqsaanihu ziyaada liimaani wa nuqsaanuhu aayaadka tusaya qur-aanka aaday ugu badan tahay fii suurati tawba ilaahay wuxuu leeyahay waidaa maa unzilat suuratun faminhum man yaquulu ayukum zaadatu haadihi iimaana yacni markii ilaahay suurad uu soo dejiyo waxaa idinka mida kuwiina munaafiqiinta qolo odhanayso aayaddan soo degtay yay iimaan u kordhinaysaa markaasuu muminiinta ilaahay rumaysan ayay aayadan iimaan u kordhisaa iimaankoodii bay ziyaadaysaa soo ziyaada kutusi maayo fazaadatum iimaana iimaanku inuu kordhow kutusaya fii suurati mudair allah wuxuu leeyahay wayasdaada aladiina aamanuu iimaana inay dadka muminiinta iimaan kororsadaan darteed ayaa maaragtay imtixaankan loo sameeyey wamaa jacalna maaragtay asxaaba annaari ilaa malaaika aayaddaasuu ka hadlayay ayaa imtixaanka loo sameeyey fii suurati lfatxi ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim inay iimaankoodii iimaan kale ku korsadaan ay ku darsadaan marka iimaanku waa ziyaada wuu ziyaada ahlu cilmiga culammada ahlu sunnaha madhabkaasaynu ku tageen ay qabaan inuu iimaan ku kordho oona nusqaamo way ku tageen imaamu axmed raximahullah yani waxa weeyaan baa waxaa la weydiiyey sida uu maarata moxamed ibn cali ibn xasan ibn shaqiiq uu warinayo wuxuu leeyahay imaamu axmed ibn xambal baa waxaa la weydiiyey can iliimaani baa laga weydiiyey iimaankaa laga weydiiyey fii macna ziyaadati wnuqsaan fii macna ziyaadati wnuqsaan iimaanku inuu kordho iyo inuu nusqaamo macnahaasa axmed ibnu xambal imaamu ahli sunna ayaa la weydiiyey markaasuu sanadkiisii tiriyo yidhi qaala xadaana alxasan ibnu muusa alashyab ilaa uu tiriyo yidhahda qaala xadaana abu jacfar alkhatmi can abiihi can jaddihi cumayr ibni xubaybi cumayr ibni xabiibin ayuu ka warinaya can jaddihi cumayr ibni xabiibin markaasuu cumar ibn xabiibba wuxuu leeyahay iimaanku waana kordhaa waana nusqaama sidaasuu yidhi markaasaa faqiila waxaa la yidhi wamaa ziyaadatuhu wanuqsaanuhu muxuu ku ziyaadaa maxay tahay ziyaadadiisa u kordho iyo iimaanka inuu nusqaamo maxay tahay buu yidhi cumar ibn xabiib wuxuu ku jawaaboo yidhi idaa dakarna allaha faxamidnaahu wasabbaxnaahu fatilka ziyaadatuhu haddii ilaahay aan xusno oo aanu ku mahadinno oo aan ku tasbiixsanno arrinkaas waa ziyaadat liimaan ilahay cibaadadaas iimaankeennuu ku kordhinaya wida afalna wadayacna wanasiinaa fadalika nuqsaanuhu haddii aan dayacno cibaadadii oo aan halmaamno yani ilow ou nagu dhacaah fadalika nuqsaanuhu nuqsaantiisuna waa taasbu warnu ku naaqis ku noqdaa w imaam axmed aarkiisa maaragtay abu cumaan asaabuni ayaa fii caqiidati salaf asxaab alxadiid ku soo guurinaya alimaam sufyaan ibnu cuyayna raximah ullahu sida alimaam alaajuri yacni isagana uu ku warinayo fii kitaabihi shariica oo ku guurinayo kusoo guurinayo bisanadin saxiixin wuxuu leeyahay qiila libni cuyayna sufyaan ibnu cuyayna muxadid ka ahaa ayaa waxaa la yidhi oo la weydiiyey aliimaanu yaziidu wayanqus iimaanku waa kordhaa waana ziyaada miyabal waa ziyaada waana nuqsaamaa miya su-aashaasaa la weydiiye markaasuu wuxuu yidhi alaysa taqra'uuna alqur'aana marka arintani weydiinaysaan qur-aanka ku akhriya ma idin miya markaas idhan waan akhrinaa markaasuu u akhriyay aayaddan fazaadathum iimaana fii hayri mawdicin meelo badan buu in ilaahay ku sheegay buu yidhi markaasaa la waxaa la weydiiyey ma nusqaamaa marka ila inuu ziyaado ilahay waa noo sheegay seebuu ku nusqaamaa qiila yanqus markaasuu yidhi laysa shayun yaziidu ilaa wayanqus shay kordhaa ma jiro ilaa hadduu shayga kordha waa nusqaama shay kasta waa nusqaama nusqaama ku dhacaysa weeyaan marka madhabkan ahlu ay qabaan waa madhabkaas weeyaan madhabkaasay qabaan oo ah iimaanku qowl iyo camal iyo ictiqaad inuu yahay inuu taacadana ku siyaado macaasidana uu ku nusqaamo ahlubidaca khilaafsanna ictibaar mar waa dadka ahlubidaca ah weyaan markuu qofku intaa ictiqaadiyo ictiqaadka uu la yimaado irjihii iyo madhabkii ahlubidaca kulli waa maarata waa ka beri noqday weyaan kulli beri buu ka noqday weyaan wuxuu shaarixeena soo guurinaya muxaqiqa wuxuu soo guurinaya wuxuu leeyahay kaana shaykhuna xamaad ibn muxamed alansaari raximahu llah yushiiru ilaa hada qaa'ila hadalkan shiikhu uu yidhi ayuu xamaad alansaari wadaad mucaasir aho maarata culammada sacuudiga ka mid ahaa wey ayaa wuxuu yidhi buu leeyahay aliimaanu kamsu nuunaatin iimaanka marka la qeexayaahi shan nuun ayuu maarata ku sugan yaha buu leeyahay qwl bilisaani waa nuunka w nuunu ku dhammaada bilisaani wacamalu bilarkaani nuunu ku dhammaada waa arkaantii wy waictiqaadu biljanaani nuunu ku dhammaada waa qalbigii weya yaziidu biaacati raxmaani allihii raxmaankaa la ateeco siyaadadiisii weya wayanqusu biaacati shayaan shayaan oo la ateecana iimaankuu ku nusqaama macaasidaasuu ku nusqaama waa macsiyo weya marka musanifka sidaasuu madhabka ahlusunnaha keliya noo sheegay wayaquuluuna musanifku wuxuu leeyahy raximah ullah wayaquuluuna ahlu sunnihi waxay leeyihiin ina axadan qof oo min ahli tawxiidi dadka muslimiinta muwaxidiinta ahlu tawxiidka ka mid ah, ahlu laa ilaaha ila allah loo jeeda waman dad ka mid ah yusallii tukado ilaa muslimiinta qibladooda u tukado qof ahlu tawxiidka ka midoo ah, laa ilaha illa allah muxamedu rasuulullah leh salaadana tukado muslimiinta qiblada u tukatahay ka midii low irtakaba hadduu fuulo ou la yimaado danban dembi ou la yimaado aw unuuban dunuub ou la yimaado dembigoo kaiiratan fara badan dambi aad u tiro badan haduu la yimaado ama hal dambi buu la yimid ama unuub badan buu la yimid aaa'ira unuubtaasoo sakaa'ira kuwa yar ah sakiiro ahoo aan dambiga waaweyn gaarsiisnayn aw kabaa'ira ama kuwooda waaweyn gaarsiisan maca aliqaamati cala tawxiidi lilaahi maca aliqaamati isaga oo maaragtay ku sugan aliqaamatu cala tawxiidi ku kusugnaanshihiisa iyo oogistiisa ku dul sugan oo muwaxido lilaahi ilaahay u waxiday oo shirki la imaanin wey iyo waliqraari qirid asagoo ku sugan bima ltasamahu wuxuu laazimay oo iimaankii islaamnimadii tawxiidka uu laasimsaday weyaan wa qabilahu can illaahi allahna uu ka aqbalay yani wixii ilaahay xaggiisa uu ka aqbalayna ku sugan oo islaamnimadiiyo ku sugan shirki aan la imanin qofka sidaasa oo shirki ka fogaado dembi kabiiraa ama dembi sakiira uu ka dhaco asagoo muslimiinta ka tirsan fainahu laa yakfuru bihi fainahu axadkaasi laa yakfuru ma gaaloobo axadkaasi bihi ay bidaalika dembi dembigaas uu la yimid oo ka dhacayo ama kabiirada marka ahlu sunnuhuna wayarjuuna way rajaynayaan lahu axadkaas waxay u rajeeyaan almakfirata dembidhaaf inuu ilaahay u dhaafo maxaa yeele ilaahay baa wuxuu leeyahay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi ilaahay marna ma cafiyo mana dhaafo in shirki loo sameeyo wadaagsi cibaadadii isagao iska laha in wadaagsi lala sameeyo oo axad kale lala wadaajiyo khalqigiisa ihi marna ilaahay ma cafinaayo laakiin markuu sidaa yidhi ayuu ilaahay wuxuu raaciyey wayakfiru wuu dhaafaa allah maa duuna dalika shirkiga wixii aan ahayn waxaan shirki ahaynu macaasiya wuu dhaafaa yuu u dhaafaa marka liman yashaau axadkuu doono buu rabbi u daayaa subxana wa tacaala qofkuu doono ayuu rabbi u daayaa wey masaladan oo fikrada labaatan iyo lixaad ihi musanifku wuxuu kaga hadlay asxaabu lkabaa'ir dadka dunuubta kabiirada la yimaado ee muslimiinta ah masaladaasu kaga hadla masaladaas waa masalo ahlu sunnaha ariiqooda oo kuugu caddeeyay musanifka qofka marba hadduu laa ilaaha illa allah muxamadun rasuululah yidhaahdo naaqid laa ilaaha ila allah muxamadun rasuululah buriyana uusan la imaanin dunuub kabiiraana ay ka dhacdo waxa weeyaan kuma gaalaysiiyaan ahlu sunnahu waa kaafir ma yidhaahdaan kaafir ma yidhaahdaan bal waxay yidhaahdaan haddii dunuubta kabiirada ah uu la yimid asagoonan ka tooba keenin ou dhinto sidaa uu ku dhinto wuxuu ku sugan yahay taxta mashii'at illaah ilaahay mashiiadiisa iyo dooristiisuu ku sugan yahay allah hadduu doono fadligiisa waa ku cafinaya cafwigiisa iyo saamaxaadiisa ayuu ilaahay iska cafin karaa hadduu doono hadduu rabbi doonana waa u ciqaabaa marka waa taxta mashii'at illaah ama adduunka markuu joogo ahlu sunnuhu waxay qabaan qofkaas inuu faasiq yahay iimaanka soomaana dhihi macsida ku nusqaama soomaana soo sugin naaqisuliimaan inuu yahay iimaankiisu inuu naaqis yahay macaasida sababteeda iimaankiisa la nusqaamay ayay qabaan laakiin kaafir ma aha darteed waxay leeyihiin waa mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi bay dhahaan halsunuhu sidaasay dhahan mu'min weeye iimaankiisaasuu mu'min ku yahay waana faasiq kabiirada uu la yimid buu faasiq ku yahay waana naaqisul iimaan iimaankiisuna waa naaqisay dhahaan kaamil ma aha iimaankiisa madhabkan mas'aladan sheekha marka meesha wuxuu u keenay kaligiina maahe ahlu sunnaha markay caqiidada tawxiidka masaa'ilul iimaan markay ka hadlaan kutubta ay qoraan oo madhabka ahlu sunnahu ay taqriirinayaan mas'aladan kama tagaan waxayna ku radiyaan firqooyinka qaar ka midaha lagu radiyaa firqooyinka qaybo ka mid ah ahlu bidaca ay rad u tahay qolada qolada la yidhaahdo alkhawaarij khawaarijta qolada la yidhaahdo waxay qabaan qofka dembi kabiira haduu ka dhaco adduunka intuu joogo asagoo dhimanin dembi buu sameeyey waa kaafir khaarij can ilmilla saasay leeyihin maalan waa zinaystay diinka waa ka baxay kaafir wey khamrow cabay diinkuu ka baxay waa gaaloobo kaafir wey ribow qaatay kaafir wey qof muslimu dilay kaafir wey dunuubta kabiiradaa tiri kaafir way diinka waa ka baxay bay odhanayaan halkaasay geeyaan waa adduunka xukumka ay siiyaan xukumkiisa aakharana waxay leeyihiin maadaama uu kaafir ahaa aakhare markuu tagana wuxuu noqoni mukhallad fi sida gaalada ugu waarto buu naarta ugu waarayaabay leeyihin weligiisu ku jiraayo kamana baxayay qaban waa khawaarijta qolo muctasilo la yidhaahdo oo ayaga maaragtay eh, sida ay nimankan saraaxiyiin u yihiin aanan u lahayne eh, diblomaasiynimo isticmaaloo aana diinna ku dhisnayn oo muctasila layidha ahlubidacana ka mid ah waxay leeyihiin hadal tafalsufahoo aan sax ahaynan jirin oo usuushooda ka ah bay waxay leeyihiin qofka muslimka ah ee muwaxidka ah haddii dembi kabiiraa uu ka dhaco waxawy islaamkiina waa ka baxay oo mumin ma aha iimaanka waa ka tegey gaalnimadiina ma gaarinayleeyi meel dhexaaduu joogaanleeyihi meel dhexaaduu joogaa yani waxay leeyihiin fa huwa manzilatun bayna almansilatayn waxay leeyihin laysa bikaafirin gaal ma aha walaa muminin muminna ma aha bal huwa fii mansilatin bayna almansilatayn mansilat lkufri iyo mansilat liimaan u udhaxeeya waxaas wax la fahmi kara maaha wax jira ma qofka hadduu iimaan ka baxo waa gaaloobay soo maaha iimaankiiba hadduu ka baxay oo loo diiday kufr buu gelaya ilahay qur-aanku wuxuu ku leeyay famaada bacda alxaqi ila dalaalu xaqa waxa ka dambeeya waa un baadi inuu qofku dhumo waayo oo gaaloobo islaamkiiba hadduu ka tegey waa gaaloobay w hadduusan mumin ahayn waa gaal wax u dhexeeya ma laha masaladaas ayay adduunka keliya ku khilaafsan yihiin wax yar khawaarijta ama xukunkiisa aakharo muctasiladu waxay leeyihiin waxay odhanayaan sida khawaarijta ay qabto waa mukhallad fi naari leeyihiin naartuu ku waarayaa lagana soo bixin maayay qabaan saasay sida gaalada ugu jiro ay ugu jiraan buu ugu jirayaabay leeyihiin waa kaafir waxay leeyihiin waa mukhallad fi naari leeyihin aakhare markuu tago saasay madhabkaasna waxaa qabo muctasilada qolada la labadaas cagsigooda waxaa ah oo kasoo horjeedo qolada murjiada la yidhaahdo murjiada yaa ka soo horjeeda waxay leeyihiin qofka marba hadduu laa ilaaha ila allah muxamedun rasuululah ku dhawaaqay qalbigana uu ka ictiqaadiyey marna maba gaaloobaba wax kasta hadduu sameeyo waa mu'min kaamiluliimaan mumin wey iimaankiisuna uu dhammaystiran yahay saasay odhanayaan w waxay leeyihiin qaaciday samaystay inay yidhaahdaan laa yaduru maca aliimaani macsiyatun kamaa laa yanfacu maca alkufri taaca waxay yidhaahdaan marba haddiiba qofka iimaanba uu la yimi macsi kastoo sameeya waxba uma dhibi karto sida qofka markuu kaafir yahay haddou daaco kasta la yimaado aysan waxba ugu taraynin hadduu mumin noqdana iimaankiisa macsi kastoo la yimaado waxba uma dhibi karta bay leeyihin saasay yidhahdaan laa yaduru maca aliimaani macsiya kamaa laa yanfacu maca alkufri taaca bay dhahan qaacidadaasay qaataan sababta iimaanku mana qaybsamo oo waa kaamil waxay leeyiin waa juz waaxida oo ziyaado iyo nusqaan aanan aqbalaynin macsi kastoo sameeyan waxba u dhimi maayo qofku waxa weeye adduunka markuu joogana waa kaamilul iimaan aakhare markuu tagana naaris arki maayaana jannadu gelaya weligiis buusan khayr doono macaasida tan ugu xunna ha sameeya hadduu rabay leeyihiin khamrada ha cabo wax kasta ha dilo wax kasta muslim kasta ha laayo waa ahlujanna ay leeyihiin hadalkaasay tega kuwaas cagsigooda ka soo horjeeda la'anna ahlu bidaca sidaa ogtihiin qoloba qolay cagsi u tahay qoladaa markay samaysmato qolo kale oo tataruf kale ka ag samaysmato oo ayaga radinayso cagsigooda ahlu sunnahuna mar walbaba waa dhexdhexaad maxaa yeele nusuustaa hogaamiso ahlu sunnahuna marka waxay leeyihiin annaga ma gaalaysiinayno qofka macsida ku dhaco maxaa yeele nusuustaa tusayso shirki wixii ka soo haray ilahay wuxuu yidhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waa nas cad wey allah waa u dhaafaa wixii shirki ka soo haray ciddoo doono u dhaafaa marka gaal lama odhanayo adduunka xukunkiisa aakhira miya waa taxta mashiiat illah ilaahay subxaana wa tacaala hadduu doonana cafigiisa ku cafin hadduu doonana waa u ciqaabi saasay leeyihiin marka yani waxa weeyaan masaladaas wasadkaa ayay ahlu sunnuhu qabaan masaladaas ayay ahlu sunnuhu ay qabaan weeyaan masaladaas marka malqofka ahlu kabaa'irka ah, shaarixa wuxuu noo soo guurina hadalka imaam axaawi fii caqiidatihi wuxuu leeyahay waahlu lkabaa'iri min ummati muxamadin sal llahu alayh ali wasalam fi nnaari laa yukhalladuuna idaa maatuu wahum muwaxiduun dadka dunuubta kabiirada la yimaado oo ummatu muxamed ka mida haddowna rabbi cafininee ow naara xataa ilaahay intuusan cafinin naarta ou geeyo wuxuu leeyahay yani laguma waariyo wuxuuna leeyahay adduunka markay joogaanna idaa maatuu hadday dhintaan wahum muwaxiduun ayagoo muwaxidiina hadday dhintaan oo kabiiro wato waxa weye naarta hadday galaan laguma waariyo weyaan laguma waariyo hadalkaas markuu ibn abilcizi sharxayna wuxuu nooga soo guuriyey inuu leeyahay huwa raddun liqowli alkhawaariji wاlmuctasila alqaa'iliina bitakliidi ahli اlkabaa'iri fi اnnaar wuxuu rad ku yahay hadalkaasi hadalka ay khawaarijtii muctasiladu yidhaahdeen oo ah in dadka ahlulkabaa'irka naarta lagu waarinayo arintaas buu ku radiyey wuxuu noo soo guuriyey hadalka ibnu jariir itabari kitaabkiisa tafsiirka jaamic albayaan ayuu ku soo guuriyey oo ibnu jariir itabarina waa taqaana waa imaamu lmufasiriin wey wuxuu yidhi waqad abaanat haadihi alaayatu aayaddan waxay caddaysay ana kula saaxibi kabiiratin qof kasta oo dembi kabiira la yimaado aayadda waa te wayakfir maa duuna dalika liman yashaacudi weyaan aayaddaasuu sharxaya qof kasta oo dembi kabiiro u saaxibihi fa fii mashii'at illaahi ilaahay mashii'adiisa dhexdeed inuu ku sugan yahay in shaaa doono cafaa canhu uu wain shaa hadduu doonana caaqabahu calayhi wau ciqaabi maa lam takun kabiiratuhu haddaysan dembiga uu la yimid uusan ahayn shirkan bilaah ilaahay khalqigiisa lala wadaajiya hadduusan ahayn shirki hadduu yahay ilaahay in allaha laa yakfiru an yushraka bih yani in ilaahay shirki loo sameeyo ilahay marna ma dhaafo mana cafinayo wey ibn jawsi kitaabkiisa zaadulmasiirka oo tafsiirka markuu kaga warramayo shaarix muxaqiq waa noo soo wuxuu yidhi liman yashaaduu sharxaya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaau cidou doono u dhaafa wuxuu leeyaha wa fii qowlihi liman yashaau ilaahay liman yashaauda uu yidhi hadalkaasi dhexdeeda waxaa ku sugan nicmatun cadiimatun min wajhayn nicmo weyn ayaa ku sugan oo laba wada ku tusimaysa laba arimood ku tusayo laba wej bay kugu tusinaysaa axaduhumaa midooda koobaad waxa weeye inay nicmo tahay liman yashaauda ku tusinayo annahaa taqtadii waxay keenaysaa anna kulla mayitin qof kastoo mayda oo dhinto calaa dembin dembi korkii ku dhinto dembigoo duuna shirki shirki aan ahayn ku dhintaahi laa yuqtacu calayhi bilcadaabi looma goyn karo lama jasmin karo wa mucadabo wa ahlu naar lama dhihi karo wain maata haba dhinto musiran asagoo dembigaasi daaimsan oo dembigaa daaimay dembiga isagoo wataba haba dhintee isagoo daa'imayaba ha dhintee hebel alkulisto ahaa khamriya cadbuu ahaayo weligii khamradoo cabi jiray isagoo khamrada cabi jiray una dhintay saa darteed waa ahlu inaan la dhihi karin lama odhan karo mar hadduu ahaa mar hadduu muwaxid ahaa lama ohan karo naar looma goyn kara buu leeyay maxaa yeelay wayakfir maa duuna dalika liman yashaau bay soo gelaysaa maadaama uu muwaxid ahaa taxta mashii'at illahi ku sugan yahay waaani kan labaad ana tacliiqahu bilmashii'a mashiicada oo liman yashaau buu u dhaafaa la yidhina fiihi nafcun lilmuslimiina waxaa ku sugan waxtar calaa khawfin wa amacin inay qofka muslimka ku dhex noolaado cabsi iyo rajo inuu ku noolaado maxaaylciddailahay liman yashaa buu yidhi adiga qofkuu dooni doono u dhaafi doona adiga inaad tahay miyaad ogtahay maya qofkuu doono marka inuu marna khawf ku jiro oo cabsado oo adduunka markaa sidaa ilaahay u ateeco inuu maarata rajo ku jiro oo ilaahay taacadiisa uu la yimaado oo rajo uu ka qabo uu la yimaado baa rabaa marka qofku inuu ku noolaado bayna alkhawfi waalraja adiga maaragtay markaad keliga inaad tidhaahdid oo didiilada ay kula tagto macaasiyoo dhan iska samey ilahay waa kafuururaxiim keliya inaadan dhihin inaad ogaato ilaahay inuu shadiid ulciqaabna yahay inaad ogaatid baa la rabaa kafuururaxiim soo u yahay buu shadiid ulciqaabna u yahay marka bayna alkhawf inuu qofku ku noolaada masalada marka mas'ale aad u qiimo badan dadka waagi hore khawaarijta waxay wax ku takfiirin jirtay kuna gaalaysiin jirtay dunuubta kabiirada hadda dambi yaro iska saqiiraa laga yaaba qofka in lagu takfiiriyo ah, lagu gaalaysiiyo hebel yani maarata dembi yaruu sameeyey in maanta dadka dadka takfiiriyiinta la yidhaahdo ay ummadda ku gaalaysiiyaan yani nina wuxuu leeyahay hebel waa gaaloobay sigaar buu cabaa buu markaasuu inuu dila rabaa sigaar buu cabaa sigaaru ku gaalaysiinaya waa cabaa buu leeyahay markaasuu ku dilaya waa gaal oo dhiiggiisa ku banaysanaya iyo wixii lamid ah marka saqaa'irka iska daa kabaa'irta kuwaas ku samayn jireene saqaa'ir maanta inay dadka ku takfiiriyaan dadka qaarkii ayaa dhacaysa weeyaan masaladaas marka dariiqada ahlu waa midii qofka uu ku badbaado wey shiikhuna masaladaasuu noo ibaatiye wey واkhtalafuu fii mutacamidihi tarki salaati almafruudati xataa yadhaba waqtuha min ayri cudrin fakafarahu jamacatu lima ruwiya can nabiyi sal اllah alay wasalam anahu qaal bayna alcabdi wa bayna alkufri tarku الsalaa waqowluhu man taraka الsalaata faqad kafar wman taraka الsalaata faqad bari'at minhu dimat اllahi wata'awala jamacaة minhum أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها كما قال يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ترك جحود فقرة أو أهتين تضبية لباتنات مصنف كحوكا هدليا مسألة اللي يراهدو تارك الصلاة qofka salaada ka tago salaada maktuubada ah ee faradka ah shanta salaado qofka ka taga hal salaado kamida ka tago xukunkiisu waxa uu yahay markaasuu wuxuu keenaya ikhtilaafka bayna ahli sunna maaha ahlubidac maaha ahlu sunnaha laftooda siday isku khilaafeen buu noo soo guurina wuxuu yidhi wakhtalafuu damiirka waxaa loo celinaya ahlu sunnihii wy ahlu sunnuhu way iskhilaafeen waxay isku khilaafeen fii mutacamidi tarki salaati salaada ka tegisteedii qofkii kuwii u qasday oo ulakac uga tegey salaadii almafruudati la farad yeelay shantii salaadood salaad ka mida ah qofkii ulakac uga tegay kas uga tegey ayay isku khilaafeen xataa yadhaba intuu salaadaasi ka tago waktuhaa wakhtigeedu ka tago salaad maqrib buu kas uga tegey ilaa maqribkii ugu dhaafay weliba uu ku dhaafay min hayri cudrin cudur la'aanna uu ku dhaafay salaadu acdaar badan bay leedahay acdaaray leedahay ayadoo asagoonan cudur haysanin cudurdaar aan haysanin buu salaadii ka tegey waxaaba ka mid ah wuu iloobay cudurka waa ka mid waa nisyaan waxaa ka mida ah hurdadii hurdaan la tagtay ilaa wakhtigeeda uu tago markaasuu kabacdi soo baraarugay iyo wixii lamid ah acdaar noocahoo dhowr ah bay yani culammadu u sheegsheegaan qofkaas ulakac uga tagaahi salaada asagoon cudurdaar haysanin ayay isku khilaafeen culmmadii culammada iskhilaafaysana waa ahlu sunnihii ahluxadiidkii wey fa kafarahu waxaa gaalaysiiye buu yidhi qofkaas halka salaad kas uga tegey bilaa cudrinna uga tegey jamaacatun koox oo ahluxadiidka ka mid ayaa gaalaysiisay ayaga oo daliishanayo limaa ruwiya can nabiyi sal allahu calayh ali wasalam wixii nabiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam annahu qaala inuu nabigu yidhi bayna alcabdi wa bayna alkufri tarku salaa addoonka iyo wa bayna alkufri bayna alcabdi addoonkii iyo wa bayna alkufri gaalnimadii waxa u dhaxeeyaahi waa tarku salaa hadduu salaada ka tago waa gaaloobay wey yani saasuu leeyahy hadduu salaada ka tago waa u oo nabigu uu yiri man taraka asalaata salaada qofka ka tagaahi faqad kafara qofkaasi waa gaaloobay waman taraka asalaata salaad qofkii hal salaad ka tagaahi faqad bari'at minhu waxaad ka bari noqotay dimatullaahi ay cahdullaahi baa loo jeeda ilaahay cahdigiisii waa ka noqday wey bannaankuu ka taagan wax cahdiyo ilaahay iyo dimadiisa ku jiro macnaha muslin ma aha wey bannaankuu ka joogaa weeyaan qola harka sidaasay yidhaahdeen waa gaalaysiiyeen waa kaafir bay dheheen wa ta'awwala jamaacatun koox kalana way ta'wiiliyeen xadiidkaas jamaacadaasoo minhum ahlu sunnihii ka mid ah ama ahlu xadiidkii ka mid ah waxay tawiiliyeen xadiikaanay tafsiiriyeen waxay ku fasireen anahu xadiikuba ama anahu nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaam yuriidu bidalika wuxuu ula jeedaa man taraka salaata faqad kafar marka la leeyahay wuxuu ula jeedaa man tarakahaa qofkii salaada ka tago jaaxidan laha asagoo wujuubkeeda inkirayo salaada inay ku waajibtay diidan jahdi baa la yidhaahdaa isagoo diidan juxuudnimo ku sameeyo wax salaaday ugu waajiba lama arka oranayo sidaasay ku ama qaala yuusuf calayhi salaam sida nabilaahi yuusuf fii suurati yuusuf ilaahay uu nooga xikaayooday hadalkiisii wuxuu yidhi innii taraktu millata qawmin laa yuminuuna billahi innii aniga taraktu waan ka tegey millata qawmin dad diinkood baan ka tegey laa yuminuuna aan rumaynaynin billaahi ilaahay aan rumaynaynin tarkigaas waxaa loo jeedaa bay dhaheen juxuudi waan diiday dad ilaahay aan rumaysnayn oo yani kaafiriina diinkoodii waan diiday ayuu nabiyulaahi yuusuf yidhi diintaa marka loo jeeda waa ka tegay macnaheedu ma aha looma jeeday leeyihiin sida aan abu cumaan sabuun noo fasiri doono diintii dadka aan ilaahay rumaysnayn yowmalaakhira rumaysnayn baan ka tegey macnaheedu maahan bay leeyihiin nabiyulaahi yuusuf inuu diintooda ku jirayo oo mushrik ahaa ama kaafiro ahaayo marka uu diinkooda ka tegay macnaheeda laga qaadan maayo tarkigan waxaa loo jeeda bimacnaa jahdi waa diiday diintaasi weyaan mana yeelayo saasoo loo jeedaa bay leeyihi masaladan oo taarik salaadka waa mas'alo qadiiman wakhtigii salafka ridwaanullaahi calayhim ay joogeen culammada ahlu sunnaha ahlu xadiidka ay laba ra'yi ku kala lahaayeen laba ra'yi bay kala lahaayeen labadaa ra'yi yacni qolo walbaba adilay keensanaysaa adilay haystaan adilay haystaan marka shiikhu macnahaas soo guuriyey qolo imaam axmed ibni xambal uu ka mid yahay a'imo badanoo ahlu xadiidkana ay ka mid yihiin waxay deliishanayaan xadiidkan daahirkiisa waxay leeyihiin hal salaad qofkii cudurdaar uga tagaahi waa kaafir waa mukhrij can ilmilla khaarij can ilmilla waa diinkaba ka baxay leeyihiin imaam shaafici iyo a'imo kale oo ahlu xadiidkii ka oo culammadii salafka ka mida waxay leeyihiin maya ma gaaloobayo hadduu salaada uu ka tago hadduusan uga tegin tarkigani juxuud hadduusan uga tegin wujuubkeeda uusan inkirin ma gaaloobayo laakiin oo uga tago kasal iyo caajis salaadii baa ka tagtay isagoo caajisa waqtigeedii baa baxay cajis baa helay wuu tukan waayey isagoo og yani bilaa cudrin bayna uga tagtay laakiin inay waajib ku tahay waa og yahay kaasoo kale ma gaaloobayo bay odhanayaan kuma gaaloobayo masaladaas abu cumaan asaabuuni kitaabkiisa caqiida salaf asxaab alxadiid ayuu kaga hadlaa wuxuu leeyahay واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا dadka ahlu xadiidka waxay isku khilaafeen qofka muslimka ka tegidiisa salaad farada isaga oo ulakac uga tegi ayay isku khilaafeen fakafarahu bidalika waxaa arinkaas ku gaalaysiiyey axmed bnu xambal wa jamaacatu min culamaai salaf raximahum llah imaam axmed iyo koox salafkii ka mida culamo waaweyna culamo badan oo salafkii ka mida ayaa gaalaysiiyeen wa akhrajuuhu bihi min alislaami islaamkana waa uga saareen lilkhabari saxiixi waxayna daliishadeen xadiidkii saxiixa ahaa oo ahaa bayna alcabdi washirki tarku salaa addoonka iyo shirkiga waxa u dhaxeeyo salaada uu ka tago faman taraka asalaata faqad kafar xadiikaasay daliishadeen waa xadiika hadda aan ahrinayn qofka salaada ka tagaahi waa uu gaaloobay sidaas bay ku tageen waxay leeyihin marka qofka hal salaad ka tago biduun cudur la'aanna uga tago asagoo ula kac ah kasna uga tegay waa murtaday leeyihin diinkana waa ka baxay bay xadiidkaasaan tusayay وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمهم الله عليهم وحوليه إمام الشافعي iyo ardaydiisa iyo jamaac culamadii salafka kamidhi koox culamadii salafka kamida ah, oo iyaguna waxay leeyihiin ilaahay ha ka raadi noq allah u naxariistee annahu laa yakfuru inuusan qofku gaaloobaynin maadaama muctaqidan wujuubaha inta uu ictiqaadsan yahay inay salaada waajib tahay intuu ictiqaadsan yahay kuma gaaloobayo laakiin imaam shaafici markuu leeyahay taariku salaadka hadduusan juxuud la imaan inuusan diidin ma gaaloobayo ma aynan aqoonin salafkii wakhtigiisii nin taariku salaada oo salaadii ka tegey oo maaragtay aan tukanaynin cumrigiisa aan tukanaynin oo halkaa iska soo taagan oo muslina ma aysan aqoonin ma noolaan jirin waa la dili jiray markaasuu wuxuu yidhi wainamaa ystawjibu lqatla kamaa ystawjibuhu lmurtadu cala lislaam atli baa lagu samayn waa la dilaya sida qofka diinka markuu ka laabto loo dilo ayaa isna loo dili laakiin riddo loo dili maaye xaddan baa loo dilaya xad ahaan tukaa laleeya waa la amri hadduu tukan waayo waa la dilaya ma noolaanayo taarikusalaad sida sheikha maartay abubakar ismaaciil uu noogu sheego kale buu yidhi xadiidkiina way ta'wiiliyeen way tafsiiriyeen oo xadiidku muxuu ahaa man taraka salaata jaaxidan bay ku ta'wiiliyeen qofka salaada ka tago isagoo inkirsan jaaxidan ayay maarata ku fasireen waxayna u daliishadeen kama akhbara subxaanahu wa tacaala can yuusufa calayhi salaam sida nabiyulaahi yuusuf allah uu uga warramay aayadda hadda sheikh uu noo akhriyey annahu qaala inuu yidhi innii taraktu millata qowmin laa yuuminuuna billaahi wahum bilaakhirati hum kaafiruun yacni dadka aakhare ku kufriyey allahna aan rumaysnayn diinkoodii baan diiday markaas wuxuu ku tawiiliyey yidhi tawiilkooda markuu ka fasirayay walam yakun yuusuf ma uusan ahayn talabasa bikufrin kufri mid ku dhex jiray oo dhex gale ma uusan ahayn fafaaraqahu marka uu ka baxay macnaheedu maaha tarkiga sooma jeedi shay adiga aad ku dhex jirto aad ka tagtaa la yidhaha tarkiga caadiga marka la yidhahdo tarkigan inii taragtuda diin shirkiyo oo ku jira kufri ah oo nabi yuusuf ku jiro oo ka baxay arrinku ma aha weyaan walaakinahu yani waxa weyaan tarakahu jaaxidan lahu kufriga asagoo diidan oo inkirayo ayuu ka tegay weyaan marka qofkaas hadduusan yahay maaragtay kasal uga tegey ulakacna uusan salaada uga tegin wujuubkeedana uu qirsan yahay kuma gaaloobay laakiin waxa muttafaq ah hadduu yidhaha salaad iguma waajibin inuu qofkaasi kaafir yahay oo diinka uu ka baxay arrintaasay tusaysaa weya qofka hadduu yani yidhaha salaad iguma waajibin wax salaada waajibana ma jirto waa ku gaaloobaya weya marka laakiin sharcigu ma usan aqoonin taariku salaad iska noolo gabdhaha muslimaadka loo guuriyo markuu dhinto yacni maaragtay maqaabirta muslimiinta lagu aaso oo masaajiddii inta la keeno janaasaha lagu tukada la yidhaahday islaamku ma aqoon jirin walaaday waxay ka sheegeen wuxuu yidhi kitaabka minhaajku akhrinaya dhahan markaasa kitaab salaa buu soo maray taariku salaadkani in la dilayo soo ibaatiyey mudda in la siinayo muddo shareeca hadduu tukan waayena in la dilaayo markaas kitaab zaka buu tegey kitaab zaka markuu akhrinaya nin arbada kamid ah wuxuu weydiiyo yiri sheekh ninka zakada dadka mustaxiqiinta tirinaa la siinayo zakada taariku salaad ma la siin karaa huu markaasuu shiikhii wuxuu yidhi kitaabu salaad baaba kusoo dilina ma taariku salaad baaba nool taariku salaad waa hore soo dilinoy nin nooloo zake la siiya soo maaha waa soo dhintay marka taariku salaad nool ma jiro soomaalida laakiin anaga dad nagama gaaloobo saa ogtihiin asagoo mulxida oo ilaahay inkirsan oo shuuci ah oo ilaaha sheegaysa itaabsii leh ma jirada ku hayo baa gabar muslimada loo guurina weliba shiikh gabadhiisa inuu guursadaan laga yaaba hadduu dhinto masaajiddaa la keenaa lagu tukanaya maqaabirtii muslimiinta lagu aasi marka inaysa dad nagama soomaaliba haddii qofku inuusan gaaloobin baad moodaa marka kufriga waa shar shay sharci ahoo jiro waay waa lagu gaaloobaa waa la gaaloobaa marka waxaa la rabaa yacni mas'aladan mas'alo sahlan maaha taan salaada waa rukniga labaad oo min arkaan alislaam ka mid ah wey nabigeennana calayhi salaatu wasalaam markuu dhimanayay waxyaabahu ka dardaarmay asalaata asalaa waxyaalo ka dardaarmay kamid ah salaada laazima markuu sakaraadka ku jira nabiga kaleey salaatu wasalaam oo jirna war salaada ilaaliya buu dhijiri tukada iyo ilaaliya buu dhijiri iyo dadka adoomada idiin ah masaakiinta aad gacanta ku haysataan marka masaladan qadiiman culimada saas isku khilaafeen xadiian waqtigan la joogana saasoo kale isku khilaafsan dadka ahlu xadiikan ka hadlaya qolana waxay leeyihiin tawiilka imaamu shaafici buu qaadanaya waxa wey haddii sharci islaama jiro waa la dilaya ma noolaanayo muddaa la siinaya laakiin inta uu qirsan yahay inay salaadu waajib ku tahay lama gaalaysiin kara bay leeyihin masaladaasna waa masalada taarikusalaadka weyaan axaadiista meeshaan uu isku keenay musanifka dhowr xadiioo islahayn buu marat isqabadsiiyey laakiin shaarixa muxaqiqa ayaa noo kala saaraya xadiidka ugu horeeya oo ah bayna alcabdi wa bayna alkufri tarku salaa abu daawuud iyo tirmidi ibnu maaja ayaa soo saaray waa xadiid jaabir ibni cabdillaah waana xadiid saxiixa weeyaan waa xadiid saxiixa weeye laakiin lafdiga wuxuu ahaa imaamu muslim oo fii saxiixii ah marka abu zubayrna wuxuu tasriixiye samaac oo samictu buu yidhi maartaas oo tadliiska kaga saarayo sidoo kaleeto xadiidkan dambe oo ah man taraka asalaata faqad bari'at minhu dimmat ullaahi xadiidkaas iyo qaybta horeeto uu ku yidhi man taraka salaata faqad kafar laba xadiid bay iska saaran yihiin waxa weeyaan buu yidhi kan hore waxa weye man taraka salaata faqad kafar xadiikaas imaam axmed iyo tirmidi iyo nasaai ibnu maaja ayaa warinaya xadiiu burayda yani kaa weyaan oo ah alcahd aladii baynana wa baynahum salaatu ballanta noo dhexaysa annaga iyo iyaga waa salaada wey faman tarakaha faqad kafar buu leeyahay xadiikaasna waa xadii saxiixa oo tirmidina uu saxiixinayo xaakim uu tasiixinayo alimaamu dahabina uu ku waafaqay wey fiqrada dambe oo man taraka salaata faqad bari'at minhu dimmatullaahi ou leeyahayna macnaheedu waxa weeye xadiidkaas waxaa warinaayo ibnu maaja can abi darda buuna ka warinaya wuxuuna leeyahay awsaani khaliilii sal allahu calayh ali wasalam saaxiibkay oo nabiyulaahi muxamed wuxuu ii dardaarmay abudarda baa odhanaya allaa tushrik billaahi shaya wain ilaahay marna shirki ha u samaynin ha lagu googooyo jirkaaga ha la googooyo haba lagu gubo haddii la doonee marna ilaahay shirki ha u samaynin walaa tatruk salaatan maktuubatan mutacammidan salaad waajib ahna ha ka tegin ulakacna ha uga tegin faman tarakahaa mutacammidan si ulakaca qofka uga tagaahi faqad bari'at minhu dima dimada ilahay waa ka bari noqotay iyo cahdiga ilahay waa ka baxa xadiikaas alxaafid ibn xajar acasqalaani kitaabkiisa talkhiis xabiir ka la yidhaahda sanadkiisu waa daciif buu ohanay oo ku sugaya laakiin aimo fara badan ayaa waxay ku shawaahidiisabay ku maarata markii la isku geegeeyo xadiidka ayuu darajada imaanaya daraja saxiix ayuu imaanayaa kitaabka mundiri oo saxiix targhiib watarhiib sheekh naasir uu ku tasiixinaya xadiidkaasi weeyaan xadiidkaasi uu saxiix uu sugaya shawaahiddiisuna ku sugaya weeyaan marka mas'alada taariku salaadka sidaas bay tahay qoladay marka qaadato oo tiraada maxaa la salaadku kaafir ma aha hadduusan jaahid ahayn laguma ceebayn karo sida aan loogu ceebayn karin qolada nusuusta qabsatay oo tiri taarku salaadka hal sana hadduu ka tago waa kaafir ay nusuus u haystaan labadaba adilla haystaan marka laba qowl oo ahlucilmiga weeye ay leeyihiin yacni arrinkaas weeyaan marka qofna laguma ceebayn karo qofku dhinac waa rajixi karaa wuu dhihi karaa anigu saasaan aragtidayda markaa nusuusta fiiriyey amiilu ilaa hada alqowl kaasaan aniga u leexanaya oo ah inuu maaragtay ama kaafir yahay ama inuusan kaafir ahaynee muslim uu yahay arrintaasaan u leexana weyaan qaala kaiiru minhum dadka in badan oo ka mid ihi waxay yidhaahdeen ana aliimaana iimaanku qowlun hadal wey wa camalun ficil la sameeyo wey walislaamu islaamkuna ficlu maa furida wixii la farad yeelay falidiisii wey cala alinsaani qofka bani aadamka lagu farad yeelay an idaa dukira haddii la sheego kullu smin magac kasta kulligii haddii la sheego calaa xidatihi keli ahaantiis haddii loo sheego madmuuman asagoo lagu daray ila alaakhari kan kalena lagu daro oo faqiila la yidhaahdo almu'minuuna waalmuslimuuna jamiican ayaga oo jamcan yani bimacnaa jamcan ayagoo ah ow mufradayni ayagoo mufrad ahoo muslimun muminun muslimunka la yidhaahdo oo aan la jamcinin haddii sidaas laiskugu daraahi uriidda waxaa loo jeedaa biaxadihimaa midkood ayaa waxaa loola jeedaa macnan macnobaa loola jeedaa macnahaasoo lam yurad aanan loola jeedin bilaakhari kan kale aan loola jeedin wain ukira haddii la sheego axadulismayni labada magac midkood labadooda mid gooni hadii loo sheego ama alislaama la sheegay ama aliimaan kii la sheegaba midka kale waa kulminaya amala wuu kulmini alkulla dhammaan buu kulminaya wacamahum wuuna camimaya weyan wakaiirun in badan oo minhum ahlu sunnaha ka mid ah iyo ahlu xadiikii qaaluu waxay yidhaahdeen alislaamu waliimaanu waaxidun islaamka iyo iimaanku waa mid weyaan waa hal mid wey laba kale ma aha weyan qaal llahu caza wajal allah baa wuxuu yidhi waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu waman yabtaqi axadkii doono hayra alislaami islaam waxaan ahayn diinan diin ahaan u doono diinta islaamka waxaan ahayn inuu diin ka dhigto falan yuqbala la aqbali maayo minhu midkaas diinkaas uu la yimid oo aan islaamka ahayn laga aqbali iimaanku hadduu ahaan lahaa ayruhu ayr alislaami islaamka waxaan ahayn hadduu iimaanku ahaan lahaa lam yuqbal lama aqbalin marka iimaankii islaamka inay isku mid yihiin bay tusaysaabu ka wada wa qaala allah wuxuu yidhi faakhrajnaa waanu saarnay man dad man dad kaana ahaaday fiiha qaryada dhexdeeda ku sugnaa waa qura qowmi luutin nabiylaahi luut magaaladiisii wey waanu saarnay oo min almuminiina muminiintii ka mid a famaa wajadnaa ma aanan helin fiiha magaaladaasi qaryadaasi hayra beytin guri waxaan ahayn ma aanan helin oo min almuslimiina waminhum waxaa ka mida ah ahlu sunnihii man dahaba dad tegay oo ku tegayo culummadii ahlu sunnaha ah ilaa ana alislaama islaamku inuu mukhtasun ku gooni yahay bilistislaami lilaahi alloo loo hogaansamo waalkhuduuci lahu alla oo loo khushuuco loo khuduuco walinqiyaadi lixukmihi xukumka alla oo loo hogaansamo fii maa shay huwa isaguba mu'minun bihi mid rumaysan uu yahay waxa uu rumaysan yahay inuu hogaansamo kama qaala allah siduu yidhi qaalat alacraabu aamanna reebaadiyihii waxay yidhaahdeen oo mardhow soo islaamay aamanna ilaahay baan rumaynay qul waxaa tidhaa nabilaahi muxamadow lam tu'minuu ma idnan rumaynin reebaadiyihiinnii iimaankii dhabtaa lidinkama hayo walaakiinse quuluu iraahda oo dhaha aslamna waanu hogaansanay muslimiin baa nahay dhaha muminiina naha dhihnina walamaa yadkhul liimaanu iimaanku weli ma uusan gelin fii quluubikum laabtiina dhexdeeda ma uusan gelin w weli iimaanka qalbigiina ma uusan gelinina muminiina nahay oranina weya qaal allah wuxuu yidhi yamunuuna calayka adiga ayay kugu galladaysanayaan an aslamuu inay islaameen qul waxaad tidhaahdaa islaamnimadoodiiba adiga maarata kugu mana sheeganayaanay kuleeyihiin adaan adaan soo islaamnay waan islaamnay markaas islaamkoodii adiga inay wax kuu tareen oo kale ayay ka dhigayaan qul waxaa tiraa nabiyllaahi maxamedow laa tamunuu calaya islaamakum islaamnimadiinna aniga hay u galladaysanina bal iska dhaaf ina aniga u galladaysataan allaahu allaah baa yamunu calaykum idinka idinku galladaysanayo an hadaakum inuu idin hanuuniye an hadaakum liliimaani iimaanka inuu idinku hanuuniyey allah idinku galladaysanao wahaadaa midkani aydan sidoo kaleeto daliilu wuxuu tusayaa daliil u yahay liman qaala qofkii yidhi humaa waaxidun iimaanka islaamku waa mid dadkii yidhi ayuu daliil u yahay masaaishan musanifka saddex qowluu kaga hadlay mas'alat liimaan walislaam islaamka lafdiga la yidhaahdo iyo lafduliimaan ayuu musanifku kaga warramaya hadday kulmaan oo lafduliimaan iyo lafdulislaam la sheego iyo haddii kelikelin loo sheego maxay keli yihiin oo marna islaamka la sheego marna iimaanka la sheego waxay leeyihiin culammada ahlu sunnaha masaladaas marka ay iimaanka iyo islaamnimada saddex qowla ku jirto ahlu sunnuhu ay qabaan hor saddex qowl ayay ahlu sunnuhu qabaan haddii la kulmiyo oo iimaan iyo islaam meel lagu wada kulmiyo sida musanifka uu yidhi waxaa way uriida biaxadihimaa macnan lam yurad bilaahar laba macnay kala yeelanayaan islaam iyo iimaan baa la kulmiyey laba macno loo keliyey daliilna waxaa u ah xadiidka jibriil oo nebiga u weydiiyo yidhi ahbirnii cani lislaam islaamka iiga waran nebiga markaasu wuxuu yidhi an tashhad an laa ilaha ila allah ana muxamadan rasuulullah waiqaama salaa waitaai zaka wasoomi ramadaan waxaji lbeyt man istaac ilayhi sabiil wasoomi ramadaan waxaji lbeyt man istaac ilayhi sabiil shantii arkaanta islaamka uu tiriy markaasuu yidhi ahbirnii can aliimaani iimaanka iiga waran markaasuu yidhi an tu'mina billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warasulihi walyowmi alaakhir wbilqadri khayrihi wa sharih buu tiri wax kala saaray labo ka dhigi marka markay kulmaan iimaan iyo islaam oy kulmaan midba midka kale macno aan loo jeedin baa loo jeedaa kanna waa islaamkii oo acmaashii ah oo acmaashii daahirkeeda la qabanayay midna waa saasoo kale ictiqaadkaa loo jeeda sida tafsiirka iimaanka iyo islaamnimada loo fasiray macno waa macnahaas wey markay kulmaan wey haddii marka macnahaas midkood la sheega marka yani islaamkii iyo iimaankii ayaa mid mid loo sheegay maalan iimaan keliya hala sheegay islaamku waa soo gudagelaya islaamkii waa soo gudagelaya iimaana la sheegay eh, waxaan u jeeda islaamaa la sheegay iimaanku waa soo gudagelaya marka sidaas darteed waxay leeyihiin qolada labaad waa macna waaxid wey iimaanku islaamku waa hal xabaa loo jeeda isku mid wey maxaa yeelay ilaahay qur-aanku wuxuu ku yidhi waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhasiriin fii suurati ali cimraan wuxuu leeyahay qofka islaamka waxaan ahayn diin ka dhigto lagama aqbalo haddii marka iimaanku uusan islaamka ka mid ahayn iimaankana la aqbali maaya imaanaysa soomaa iimaan la qaadan maayo marka taa ma iimaanka islaamka warka isku macno weeyaan waxaa la mid ah inuu tusinayo aayadan fii suurati ku jirto oo nabiyulaahi luud lagaga warramayo islaamka iimaankii labada aayadada lagu sheegay fa akhrajnaa man kaana fiiha min almuminiin dadkii muminiintii ku jirtay baan ka saarnay magaaladii mushrikiintii kufaartii baa lagu reebay qowmu luud weeyaan famaa wajadnaa fiiha hayra baytin min almuslimiin muminiinta la saaray baydka muslimiinta ayagayba ahaayeenba marka waa isku mid waa isku hal mid weeyaan saasaa loo jeeda macno saddexaaday sheegaan oo ah in islaamka iyo iimaanka la kala farqiyo la yidhaahdo islaamku waxaa loo jeedaa waa istislaamka iyo maaragtay acmaasha jawaarixda laga sameeyo iimaankuna waa ictiqaadka qalbiga wixii qalbiga laga ictiqaadiyo intaba ahlu sunnau way qabaan waana masaa'il wada wanaagsan weeyan ay ku wada fasilaan weeyan hada wabillahi tawfiiq sala allah wasalam cala nabiyina maxamed waali